بsم الlh الرحmn الرحيم الحمd لله رب العاalمين وصلى الله وسلم عlى نبيina محمد وعlى آله وأصxaaبه أجمعين أmا bعd المعلل qال الناظم رحimه الله تعالى وسم ma بعلة مشhمول معللا ولا تqل معlول وهي عباaرة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يهتدي جهبذها إلى اطلاعه على تصويب إرساal لma qad وصla waxaan soo haynay kitaabkii ألفية العراaqي ama ألفية الxadيiث waxa uu baabeeyey ama uu ciwaan ka dhigay almucallal almucallal marka waa xadiidkii la cileeyey shuruudii sixada mar saxiixa markaan kasoo hadlaynayna waxaa ku jirtay anlaa yakuuna mucallalan yacnii inuunan ahayn xadiidka xadiid mucallal ah bicilatin khafiya lagu cileeyo inaan inuusan noqonin kaasuu ka hadlayaa marka ayb marka la yidhaaha almucallal marka la yidhaahdana waxaa laga bixiyey callala callala yucallilu fahuwa mucallalun waa mid la celeeyey sida ugu fiicanna waxa ay tahay in laga bixiyo min acalla laga bixiyo oo markaa la yidhaahdo acalla yucillu fahuwa mucallun mucallun sida ugu fiican saas way macluulna marka waa diiday oo waxa uu leeyahay macluul waa calaa zinati mafcuul mafcuulkana ismiga mafcuul oo calaa zinati mafcuul ku yimaadana waa ficil hulaati ah oo markaa macluul marka uu leeyahay wuxuu ka bixiyey calla callana marka macnaheedu ma ahan hadda waxa la meeshaan laga rabo callalahu marka waa durduursiiyey ayb marka eh, in la yidhaha mucallal ama in la yidhaha mucallul labadaas afiican ah macluulka uu diiday laftiisana waa jiraa bacdi lugawiyiin oo macluulka laftirkiisa waa banaan yahay dheheen luga ahaan isdilaaxana dabcan waxa ay tahay maa fiihi cilatun khafiyatun qaadixatun cilo qarsoon oo wax dhaawacayso wixii ay ku jirto xadiidka ay ku jirtaa mucal la asbaab ayaa cillada keento asbaabta cillada keenaysana waxaa weeyaan mukhaalafo iyo tafarud iyo idraaj iyo waa badan yihiin kitaabkii cilalka aan soo marnayna waa ku waa ku tilmaannay dariiq loo marana waa jirtaa marka cillada soo saarideeda dariiqa loo maraayona waxay tahay jamcu turuq in duruqdii la aruuriyo oo la jamciyo marka duruqda la jamciyo kabacdina waxaa la baaxifku wuxuu dul istaagaa ama qofka jihbidka ah cillo ayuu daalacanayaa oo arkaa cilladaasna waxaa laga yaabaa inuu caddeeyo mararka qaar inuu ka gaabiyo oo uunan caddeey karin cilladii waa u jeedaa laakiin noo fasir haddii la yidhaahdo waxaa laga yaabaa inuunan fasiri karin waxayna culummadu ku u shabahaan macrifatu sayrafiyi naaqid qofka sayrafiga oo sarifyaqaanka ah ee naaqidka ah macrifada uu u leeyahay lacagta teeda fiican oo saxda ah iyo midda faalsada ah waxaa laga yaabaa khibrada dheer ee uu lacagaha ku dhex jiray sidaas marka uu yidhaahdo inuu fiirfiiriyo uu yidhahdo lacagtan waa faalso haddii la yidhaha qaacidada aada martay iyo waxaa aada u cuskatay noo sheeg ma sheegi karo haddana marka inay cilmi tahay lama inkirsana qofku markuu waqti dheer ku dhex jiro xadiidka nebigana sala allahu calayhi wasalam kalaamka nebiga iyo kalaamu gayrihi inuu kala saari karo oo ama marka uu ku dhex jiro axaadiidta iyo qaabka ay usoo aroorto iyo waxau dul istaagayaa cillooyin cibaaradiisu ay ka gaabanayso inuu fasiro ama uu caddeeyo ayb marka baabkan marka laga hadlayo tadbiiq ahaan waa baababka ugu adag waayo tadbiiq walidaalika marka waa yar yihiin dadka a'imatu hada sha'ni oo cilalka aada u yaqaano ka hadlo ma badna xataa a'imada xadiidka kulligood ma ahan dad aada cilalka u yaqaano kulligood ma wada ah qaar dhifaa aada u yaqaano sida cali bnu lmadini iyo bukhaari iyo raggaas iyo raggaa abu xaatim iyo abu zurca iyo abu daawuud iyo nasaa-i iyo daara qutni dadkii xoogaa dambeeyey daara qutni daara qutni kitaab kutubna waa laga alifay cilalka oo cali bn madini dhowr kitaab uu leeyahay oo cilal ah yacquub ibnu shayba musnad cilal ah buu leeyahay daara qutni wuxuu leeyahay kitaab ulcilal oo la yidhi korkuu ka yeeriyey way culammada qaar dhaheen haddii ay arrintaas saxiix tahay oo kitaabkaasi uu korka ka yeeriyey waxay yidhaahdeen marka axmed iyo kama axmed alimaam axmed iyo maka xifdigaana dadkii dambana waxaa aada u yaqaanay aimadii dadka dambe oo cilalka waxaa aada u yaqaanay ibnu daqiiq ilciid iyo abulxajaaj ilmizi iyo ilaa ibnu xajar oo ibnu xajar kitaab wuxuu leeyahay liraa azahru lmaqluul fi lkhabari اlmacluul kitaab hadda kolle aan aragnay ma aha laakiin wuxuu ku jiraa kutubta ou sanifay oo ou sheegayba isaga laftiisa waqtiyadii dambena hadda cilmi waaba iska soo yaraanayey cilalkii iyo waxaad moodaa in ibnu xajar iyo raggii lamidka ahaaba lagu khatimay ayb wasami ku magacaaw buu yidhi maakii kii bicillatin cillo yacnii ma wasami ku magacaaw maakii mashmuulun yacnii lagu shamliyey bicillatin cillo mucallalan mucallal ku magacaaw kaas walaa taqul hana dhihin macluulu ha dhihin macluulha ha ku hadline waxaad tidhaahdaa mucallal dheh ama mucallun dheh wasamiku ku magacaaw maa kii mashmuulun mashmuulu ay mashmuulun bicillatin kii marka yacnii cillo lagu shamliyey oo cillo markaa yacnii koobsaday oo lagu koobay cillo ay ku dhex jirto waxaad ku magacaawdaa mucallalan mucallal ku magacaaw walaa taqul ha dhihin macluulun ha dhihin cillada marka ma kala sheegin waa cilla khafiya qaadixa wixii laga helo wahya cilladu cibaaratun can asbaabin wahya ciladu cibaaratun waa cibaara cabiritaan can asbaabin asbaab xaggood laga cabbiro asbaabta oo darad soo muuqatay ay dalacad wa adharad asbaab soo muuqatay ayb yaa laga cabiraa cilada ayb fiihaa dhexdeedana ay fii tilka al asbaabi asbaabahaas dhexdoodana gumuudun uu yahay qarsoonaan iyo wa khafaa-un qarsoonaan ayib taas oo afarad ah yacni saameynayso aharad way saameynaysaa nusakha badana afarad ayay qoreysaa ayay qorayaan tudraku waa la haleelaa oo waa la gaaraa iyil asbaabu waay asbaabta ayaa la gaaraa asbaabtaas bilkhilaafi baa lagu gaaraa mukhaalafa waatafarudi keli noqosho raawi baa la keli noqday mayan mukhaalafaa timid raawigaani mukhaalafow la imaaday mukhaalafada waa noocyo badan tahay nuqbatulfikerka iyo nushada iyo waata ibnu xajar aada ugu sheegay ayb tudraku waa la gaara waa la gaarayo waa la haleelaa asbaabu asbaabtii bilkhilaafi baa lagu gaaraa yani marka duruqda la jamciyaa waxaa la arkaa mukhaalafo macnaha watafarudi iyo tafarud la keli noqosho raawi baa wax la keli noqonayo ama kelmad ama waxbow la tafarud idan halkan marka maxaan ka ogaanay mukhaalafada waa sabab cillo tafarudkana waa cillo isaga laftiisa hadhow ha dhihin fardiga iyo mudrajka iyo mukhaalafo wax badanaa kasoo dhexbixi doonee mudrajka iyo mudaribka iyo fardiga iyo cilal daahiro waayo taas maxaa loo dhahayaa cila khafiya cilada maxaa khafiya loogu shardinaa ha dhihin sababta waxay tahay in la helo tafarud ama mukhaalafo in lasoo saaro jamcu duruq ay u baahan tahay waxaa laga yaabaa xadiidka sanadkiisa saas markaad u fiiriso inuu ku yahay sanad daahiruhu salaama laakiin markii la raaco duruqdiisa waxaa soo baxee mukhaalafo tafarud xadiidkii oo yani xadiid xadiid dhex galay sanad sanad yacni matni ku gadoomay oo qalbigii ah waxaasoo dhan markaasaa la arkaa ayb tudraku bilkhilaafi baa lagu haleelaa asbaabtaa oo lagu gaaraa tudraku ay asbaabu waxaa lagu gaarayaa bilkhilaafi baa lagu gaaraya watafarudi iyo tafarud la keli noqosha maca qaraa-ina maca qaraa-ina qaraa-ina lala qabo waa inay qaraa-ini jirtaa ayb qaraa-in marka yani wuxuu ku gaarayaa marka waxaa lagu gaaraa khilaafii tafarud qaraa-inna ay la socoto oo qaraa-inta marka ninka mujtahidka ah oo xadiidka ciladiisa sheegayo qaraa-inu haystaa oo iskanaa qaraaintu marka qad yaqsuru atacbiiru canhaa in la cabiro waxaa laga yaabaa inay gaabato qaraa-intaas marka tacbiirkeedu inuu gaabto oo uu ifsaax iyo caddayn uu ku sameeyin waayo ayaa la arkaa oo dhacdo qaraa-inta oo tudammu loo dumaayo mukhaalafadii oo qaraa-in loo dumay tafarudkii qaraa-in loo dumayo qaraa-intaas waayo marka wuxuu wax ku cilaynaayo aslan uu adeegsanayo leanna fardi waxaa jiri kara mararka qaar saxiix mararka qaar waxaa imaan karo mukhaalafo laakiin la rajiixi karo dhinac oo aan xadiidka cillo ku keenaynin marka mukhaalafada ay tafarudku waa inay la socotaa qaraa-in ay la socdaan qaraa-intaasoo tudamu loo geynayo kuwaas qaraa-intu waayo marka waxa mararka qaar uu tacbiirkeeda uu gaabanayo marka in la tacbiiriyo yahtadii waxaa ku hanuunaayo jihbiduhaa ama qaraa yani yahtadii waxaa ku hanuunayo jihbiduhaa qaraa-intaas ama cilalkaasi ninkeedii aadka u yaqaanay dhugta dhugta u lahaa ila dilaacihi buu ku hanuunayaa daalacashadiisa inuu daalacdo uu arko ayuu ku hanuunayaa ayb yahtadii waxaa ku hanuunayo jihbiduhaa jihbidkeeda jihbid waxaa la yidhaha ninka aada wax u yaqaano ila dilaacihi yacni fiirintiisa ayuu marka ugu hanuunayaa calaa taswiibi irsaalin ou daalacdo ou arko calaa taswiibi irsaalin irsaal yacni s taswiibintiisa in yani xadiid mur yani irsaal khafi ah inuu markaa yacni sida toosan uu ka dhigo oo taswiibiyo ayb limaa uu markaa ka taswiibiyo qad wusila la wasliyo la xiriiriyey maalan mukhaalafaa timid waxa iskhilaafsan waxay tahay irsaal khafi iyo xadiid baa marka la arkay musnad mawsuul isagoo ah la arkay duruqdiisaa la fiirfiiriyey waxaa la ogaaday duruqdiisa qaar inay ku timid irsaal khafiya inuu ku jiro irsaalka khafiga ahna waa raawi inuu ka wariyo sheekh ou la mucaasarooday laakiin ounan waxba ka maqlin see lagu ogaanaa marka labadan waa isla mucaasaroodeen inuunan wax ka maqlin in la ogaadaa lafteedu waxay tahay marka u baahan marka shay qumuud oo ku jiro marka xadiidkan musnadkee mutasilka markuu fiiriyo dhinacyada duruqdiisana uu jamciyo wuxuu arkaa isaga oo mursa irsaal khafiya uu ku jiro isagoo soo arooray uu arkaa qaraa-intiina waxay rajaxaysaa marka ay taswiibine irsaalka khafif ah xadiidkii marka muxuu noqonaa mucal waa ciloobaa marka musnadkan adiga aada meesha arkaysid mutasilkan musnadkan oo daahirkiisa aada u moodid inuu saxiix yahay ma ahan saxiixaa la irsaalka khafigaa lagu cilaynayo marka lagu cilaynayona ma layskaga cilaynaa maya irsaalka khafigaa raajix ah muxuu raajix ku noqon karaa qaraa-in tiro badan mar qaraa-intaas waxay noqonaysaa ninka xadiidka udubdhaxaadka u ah ardaydiisaa la kala fiirinaa fiir maalan xadiidka zuhri buu ka imaanaya zuhri arday badan buu leeyahay waa inaad taqaano marka ardayda zuhri siday u kala horeeyaan oo waxaa lagu leeyahay marka fulaan ahbatu nnaasi fi zuhriy caalim kale wuxuu dhahay fulaan afbatu nnaasi fi zuhriyi nin kale waxaad ogaanaya marka meelahaas ardayda zuhri dabaqo koowaad oo ayaga zuhri xadaran wa safaran laasimay dabaqo ku xigtaa arkay haddana oo ayaga kuwaas aan ku gaarin sida ay zuhri u dhex galeen oo axaadiidtiisa u barteen oo ay u yacni ula joogeen oo kale aan ula joogin kuwaas maxay noqonayaan dabaqa haaniya dabaqa haalitaa imaanayso ardayda dabaqadii saddexaad loodkaas marka ama dabaqadaas xoogaa ka hooseynayaan kuwaas kale dabaqa raabica ilaa marka dambe khaamisada iyo saadisada kuwa ah waxay noqonayaan kuwa dacfi ku jira oo la leeyahay marka fulaanun daciifun fi zuhriyi kuwa la dhahayaa ku jiraan haddii marka la arko raggii waaweynaa oo xadiidkan mursal ahaan u warinaya irsaal khafi ah riwaayadoodu ay tahay kuwii dabaqadii afaraad ama shanaadna ay ku warinayaan isna musnad mutasil ahaan ay ku warinayaan markuu jamciyo wuxuu ogaanaa duruqda mursalka khafiga inuu raajaxsan yahay qariinada uu isticmaalayna waa maxay ardaydii oo kala rajaxay walidaalika sharaxa cilalu tirmidiga waa ku daaha arintaas yacnii ragga ruwaada mukhiriinta oo wax badan laga wariyo sida qataade iyo zuhri iyo Eh, maalan eh, maalig oo kale iyo raggaas waaweyn iyo wuxuu ayuub oo kale iyo wuxuu u kala sameynaa dabaqaad ardaydiida dabaqaadka marka haddii aadan aqoonin ma fahmi kartid xataa cillada sida lagu soo saaray inaad fahamtaa ku dhibaysa mararka qaar cillada waxay noqon kartaa eh, raawidan waxaa laga yaabaa ikhtilaaf inuu jiro sanadkan daahiruhu salaamaad moodaa laakiin marka duruqdiisa la jamciya waxaa soo baxayso qof mukhtalid ah inuu wariyey xadiidkan bacda ikhtilaadihina ninka uu ka warinayo marka uu ardaygan warinayana ninkan mukhtalidka ka warinayo inuuba la saaxiibay ama wax ka maqlay bacda bacda an ikhtalad marka uu ikhtilaafka ku dhacay walidaalika iyadana in la barto waay mukhtalidiinta iyo waqtigooda iyo waa dhiga sharaxa cilal tirmidiga oo jarxiga wuxuu u qaybsamaa jarxi muqayad ah qofaa maalan jarxiga muqayadka waa inaad la soco karta oo qofkaani marna waa jarxi mutlaqaaba ku dhacay sidiisa waa daciif marna sidiisa daciif ma ahane marmar uu daciif yahay marmarkii ou daciifka ahaa in la weriyo xadiidkani inaan la werinin maxaa lagu ogaan karaa duruqdaa la aruurinaa marka qayb sidaas oo kale waa badan yihiin marka anwaacda hadda taas waa iska tusaalooyin mararka qaar waxay noqon kartaa waxaa wax lagu rajaxayo ahlu beytnimada raawida laga warinaayo qoyskiisi siyay u wariyeen hayruhumna si kaley u wariyeen riwaayada keyrkood daahirkeeda waxaa muuqda inay saxiix tahay laakiin waxaa khilaafay ahlu beytkiisii ahlu beytkiisa la hormarinaa leanna ninka dadka guriga la joogo waa uga aqoon badan yihiin dadka kale walidaalika axaadiidta lagu rajax waxaa ka mid a xadiidkii rukaana anahu dallaqa uma rukaana u furay riwaayaadka qaar waxay leeyihin dallaqa albatta qaarna waxay leeyihin saddexou furay dallaqad saddexaad ou furay wax saasaa ku jirta riwaayada marka aalu beytkiisa waxay leedahay anahu dallaqa albatta lafdigu marka waa albatta kaasay rajaxeen culummada halaatada ay ka rajaxeen marka laga hadlayo marka dalaaqu halaat maxaa laga soo qaadaa halaa mase xadiidkan marka qisadan rukaana marka la keenaya waxay leeyiin maya lafdiga oo wax ku furay ninkan wuxuu ahaa lafd albatta lafdiga albattana waa lafdi cadad ahaan kinaayo ku jirta hal maaha labana maaha saddexna maaha albata marka la yidhaaho dalaaqii unbuu gooyey waay macnaha waxaa ka mid a kii aan soo marayna laa nikaaxa ilaa biweliyi oo abu isxaaq qoyskiisii waxay wariyeen musnad isagoo ah shucbe iyo sufyaanna waxay wariyeen mursal isagoo ah riwaayada musnadada mutasiladaa la rajaxay leanna waxaa la yidhi qoyskiisa waa ka owleysan yihiin majaalis badanay uga maqlayaan mar walbay la joogaan aduu marka cilal cilalku waxyaabahaas baqaraa-intu waxyaabahaas oo kale yahtadii jihbiduhaa baa ku hanuunaya ila ilaacihi yani daalacashadiisa yani intii ka ah maxuu calaa taswiibi irsaalin irsaal sawaabintiisa taswiibintiisa yacnii in irsaalkii irsaalka khafigaa loo jeedaa kan caadiga waa iska cilna daahira calaa taswiibi irsaalin ay khafiyin in la dhaho irsaal khafi ah in la taswiibiyo oo la yidhaahdo markaa saga sawaab laga dhigo ayuu daalacana uu ku daalacana limaa kii qad wusi qad wusilaa la wasliyey laga taswiibiyo ow waqfi maa ow taswiibi waqfi maa ama wuxuu ku daalacanayaa shay mowquufnimadiisa taswiibintiisa yurfacu kaana yurfacu la kor yeelaayey xadiid dadka qaar ay marfuuc ka dhigayeen ayaa wuxuu dul istaagayaa ninka raawiga ninka eh, jihbidka caalimka ah wuxuu dul istaagaa marka xadiidkan marfuuca marfuuc ahaanta lagu wariyey mowquuf inuu yahay buu arkaa qaraa-in buuna marka ku oog xoojinaa markaasuu wuxuu leeyahay asawaabu waqfuhu xadiidkan ruwiya marfuucan wa mawquufan wasawaabu waqfuhu waxa sawaabu buu ku leeyay waqfigiisa marka tacaarud اlwaqfi wاlrafci xilalkuu ka mid yahay laftiisa lanna mukhaalafa ku jirta ayb meeshaas marka ow waqfi ma ay taswiibi ow taswiibi waqfi ma shay yacnii waqfigiisa in la taswiibiyo ayuu ku daalacana shayga oo kaana yurfacu yurfacu ay kaana yurfacu la la kor yeelayo yani matni nebiga loo koryeelayo inuuna saa ahay inuu mawquuf uu yahay bou daalacana ayb ow amase waqafa waaba istaagayba tii hore maogtaa waxay ahayd yahtadii jihbiduhaa ila dilaacihi calaa taswiibi irsaalin waxbuu markaan waxbuu rajaxa markii hore waxbuu rajaxayay hadda marka ow amase waqafa waa istaagaaya aw waqaf faaxjamaa aw waqafa ama waa istaagay yaa istaagayana jihbiidkii hadda wax uu labada jaanib wax u raajaxa ma laha wax uu rajaxo ma haayo taradudaa ku jiro waa joogsa waa joogsanaa marka aw amase waqafa a soo boodanyaha ow waqfi maa wuxuu taswiibinayaa shay mowquufnimadiisa yurfacu ay kaana yurfacu la kor yeelaya ow matnin ow taswiibi matnin ama matni taswiibintiis ayuu ku daalacanayaa matniga oo dakhala galay fii hayrihi heyrkiis dhex galay ama matni heyrkii dhex galay ayuu taswiibinaya kanna waa maxa waa mudraj waa mudraj lanna mudraj maxaa la yidhaha damju mawquufin fii marfuucin mawquuf marfuuc lagu dhex daro ayuu ahaa wuxuu dul istaagaa marka matni dhex galay matni waa xadiidkii nebiga ma ogtahay ayaa wuxuu dhex galaa uu ku dhex jiraa fii gayrihi keyrkiisuu ayuu ku dhex jiraa halkaas marka mudrajka anwaacdiisii o dhan waa ka soo baxaysa ama qalbiga ayb marka mudrajkii marka uu keeni doonaa baab gaaru ku keeni doonaa xadiidkan maalan waa matnigiisa isagoon kala baxsanayn ayuu meeshaan ku yaallaa markaad fiiriso waxaad isleedahay matnigan kulligiis nebigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam oo maalan abu hurayra wuxuu yidhi asbiqu lwuduu asbiqu lwuduu weylun lilacqaabi min annaar qofkii arka marka wuxuu u malaynaa asbiqu lwuduua inuu nebigu yidhi weynuu lilacqaabina nebiga inuu yidhi sal l slam markii duruqda la jamciyaa waxaa la arkaa asbiiqu lwuduu'a ah inaysan ahayn hadalkii nebiga sal l slam oo min kalaami abi hureyra ay tahay see lagu ogaanaa idraajka see lagu ogaanaa tafsiil riwaaya kala bixinayso sida u daba joogo duruqday riwaayadka wuxuu arkaa riwaayo marka nin imaamoo kale uu leeyahay oo dhahayso qaala abu hureyra asbiqu lwuduu fa innii samictu abaalqaasim slى اllahu عalayhi waslama weylun lilacqaabi min annaar waa kala caabbaha marka wixii kale mabaaxif mudrajka ku saabsan booskeedaan aan dibdhigayna hadda keliya waxaan rabnaa inaan fahmno mar waxuu taswiibiyey irsaalka waqfigii buu taswiibina ow taswiibi matnin matni taswiibintiisa matniga oo yani ow tas ow matnin waxaa tira ow taswiibi fasli matnin dheh cafwan ow taswiibi fasli matnin buu ku dhaalacana matni ka soociddiisa taswiibinteeda ayuu ayuu daalacana matniga oo dakhala galay fii hayrihi heyrkiis dhex galay inuu ka sooco waa mudraj ow amase wahmin wahm oo wahmi waahimin mid wahmiyey wahamkiisiibuu daalacana ow taswiibi wahami waahimin mid wahmiyey wahmigiisa taswiibinteeda ayb kaa u xasala xasilay wahmi xasilay intaa marka waxay tahay wahamku marka isagu dawaaba waxa caamka ah waay markii intuu xoogaa amhilooyinku siiyey intii dambena wuxuu cumuumkeeduu ku siiyey oo wahami waahimin xasala ama waham raawi qalad raawi ku dhacay ayuu marka taswiibina waa taswiibinaa marka laleeyahay qaladkiiyo saxaa ma aha macnuhu waxay tahay in wahmigaas wahamkaasi inuu jiro oo xadiidkan sida lagu wariyey sidaas inuu yahay ayuu sawaab ka dhigaa xadiidkiina saasuu ku cilaysmaa marka macnuhu saas u qaadanin in la leeyahay marka waa la saxaa in la dhahayaa ha u qaadanin danna faamdaa danna aljihdidu mararka qaar marka danna jihbidkii marka waa malaynayaa dannigana maxaa laga wadaa ixtimaal amrayni oo axaduhumaa arjaxu min alaakhari laba arrinaa suuragal meeshaan ku ah midaa raajix ah marka waxbaa u rajaxan danna waa malaynayaa faamdaa waa soconaa marka ow amase waqafa waa joogsanaa taradudaa ku jira wax u rajaxan ma leh oo mase waqafa waa joog waa yacni waa istaagayaa fa axjama xukunkiibuu markaas ka joogsanaa fa axjama ay kafa can ilxukmi xukunkiibuu ka istaagaa waayo markaas maca kownihi intaas oo dhan marka uu wax cilaynaayo ama uu ka istaagayo maca kownihi maca kowni kownilxadiidka xadiidka ahaanshihiisa yacni maca kownihi dhe ahaanshihiisa xadiidka daahiruhu daahirkiisu an salima inuu nabad galay daahiruhu an salima an iyo salimada taag masder laga dhalaaliya daahiruhu maxaa ka soo baxaya marka salaamatuhu yacnii mac kownihi daahiruhu salaamatuhu jumladaas baa marka yacni khabarkii kownka dhacayso ayb maca kownihi ahaanshihiisa lala qabo qaara marka waxay dhigeen maca kownihi daahirahu an salima dhigaan laakiin daahiruhu ayuu sakhaawi dabdinaa danna waa maleeyey fa waa socday oo xugunkiiba hore ugu socday ow amase waqafa waa joogsaday fa axjama waa istaagay oo canilxukmi buu ka istaagay ka joogsaday maca kownihina lala qabo xadiidka weliba ahaanshihiisa ظaahiruhu daahirkiisa an salaamatuhu nabad inuu nabad galo daahirkii waa mid nabad galay inuu xadiidku u muuqdaa haddana waxaana laga helay marka cilalkan ayaa yani waxyaabahan cillada noqon karo ayuu ku xoog batay markaasaa xadiidkii waxaa la raaciyay marka min qismi marduud wahiya tajiiءu gaaliba fi sanadi taqdaxu fi lmatni biqaطci musnadi wahya ciladu tajii'u way imaanaysaa haaliban sida badan fi sanadi sanadka dhexdiisay ku imaane haaliban ciladu sanadkay ku timaadaan fallatii ciladii yacni taqdaxu ay fallatii tii fi sanadi sanadka dhexdiisa ahaanaysa taqdaxu way dhaawacaysaa filmatni matnigay dhaawacaysaa matnigii ayay dhaawacaysaa ayb biqadci musnadi musnad yacni mutasila goyntiisay ku dhaawacmaysaa yacni musnadkii inay munqadic ka dhigto biqaطci musnadin ay biqaطci mutasilin biqaطci mutasi musnadin mutasil musnad mutasila qadcintiisa iyo goyntiisay ku dhaawacay oo waqfi marfuucin ay ku dhaawacaysaa biwaqfi marfuucin marfuuc waqfintiisa waqad intaa marka hadal ku dhameeyey wuxuu leeyahay cilladu way timaadaa qaaliban sanadkay ku timaadaa matnigana waa ku imaanay laakiin sanadkay ku badan tahay cillo sanad ku timid matni waa saameynay mar haddee cillada sanadka ku timaado matnigiina waa saameynay siday marka noqonaysaa cillada sanadka ku imaanayso matniga say ku dhaawacaysaa isagoo musnad ahaan loo wariyey ayay munqadic ka dhigeen munqadicina daciif waay oo waqfi marfuucin ku la rafciyey bay waxay ka dhigaysaa mowquuf cilada ay ka dhigaysaa hadduu mowquuf noqdana de mowquufku ma noqonaayo xujo ma ahan dabcan waqad laa yaqdaxu waqad waxaa la arkaa laa yaqdaxu inuunan dhaawicin cilladii intay sanadka gasho inaynan wax dhaawicinna waa la arka waqad laa yaqdaxu inuunan dhaawicinna waa la arkaa masqooyinka qaar waqad laa taqdaxu bay qorayen waana fiican tahay waqad laa taqdaxu inaynan dhaawicinaa la arkaa wadalika kalbayicaani bilkhiyaari xadiidkaasaaba ka mid ah. albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa saraxuu waxay caddeeyeen biwahmi yacla bni cubaydin yacla bni cubayd gafkiisii bay caddeeyeen ifku muxuu ahaa marka abdala camran camarbu wuxuu ku bedelay camr bnu dinaar waayee bicabdillaahi bni dinaar uu ku bedelay bicabdillaahi buu ku bedelay yani meesha cabdullaahi bnu dinaar la rabay buu camr bnu dinaar yiri xadiidka cabdullaahi bnu dinaara isaleke saana lagu yaqaanaa xiina markii naqala uu soo naqlinayo maxaa iskaga ekaaday marka labadooda aabbaa isku magac camr bnu dinaar cabdullaahi bnu dinaar cabdullaahi bnu dinaarkii meeshii laga reebo camr bnu dinaar keena oo la yimid marka haddii lagu bedelay wax ma u dhibee ciladaas xadiidka maya cabdullaahi bnu dinaarna waa hiqo camr bnu dinaarna waa hiqo wax dhib mana xaysumaa daara daara calaa hiqatin wacilat lmatni ka nafyi lbasmala idana raawi nafyaha fanaqla وصح أنa أنسا yqul lا أxفظ شhayئا فيhi xiina suئla halkan marka wuxuu leeyahay وacilaة الmatni waxaad aragtay sanadkii in غaaliban ciladu ay gasho hadday gashana matniga u gudbo matniga isaga cilo ma gasha haa buu leeyahay wacilatu lmatni matniga ciladiisa ka nafyi lbasmala basmalada bismi illahi raxmaan iraxiimta in lagu akriyo qiraa'ada nafyinteedoo kaleba waa xadiidka ku yimi ka xadiidi nafyi lbasmala id waqti danna raawin raawi ou maleeyey nafyahaa anfinteeda fa naqalahu markaasuu soo naqliyey nafyigiibuu soo naqliyey khulaasada meeshan culimada shaaficiyada mucallalka markay ka hadlayaan waa usoo deliishadaan xadiidu lbasmala bay waxay yidhaahdaan xadiidu nafyi lbasmala waa mudarib ma idiraabkaasna cillo waaye qaadixa ah amase mucallalkayba usoo deliishadaan iyaga marka qac waxay say ugu deliishanayaan in la ogaadaa muhiima xadiidka ay sheegayaan horta kee waayo kay ka hadlayaan waa xadiidka anas oo uu leeyahay laa yadkuruuna bismi illaahi الraxmaani الraxiim fii awali fii awali اlqiraa'ati wa aakhiriha bismi illaahi الraxmaani الraxiim qiraa'ada awalkeeda iyo aakhirkeedaba ma sheegi jirin nebiga iyo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan ma sheegi jirin iyaga marka waxay leeyihiin xadiidka saxiixa wuxuu yahay kaanuu yastaftixuuna alqiraa'ata balxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin saasuu ahaa raawigii baa marka wuxuu u maleeyey uu ka fahmay meeshaas bismi illaahi lama akhrinayo uu ka fahmay markaasuu wuxuu u wariyey xadiidkii laa yadkuruuna bismi illahi raxmaan iraxiim ayuu ayuu ka dhigay iyo leeyihin u wariyey marka waa tawhiimu hiqa bimaa laa yuxkamu biwahamihi wax aan wahamkiisa loogu xugmin inay waham ugu xukmiyeen awalan raawiga sidaas yidhi hal raawi ma aha horta aaday u badan yihiin qaar waxay dhaheen laa yadku xadiidkaas laa yadkuruuna bismi illahi raxmaan raxiimna muslim oo ku jiraa muslim muslimaa warinaya marka qaar waxay dhaheen laa yadkuruuna bismi illahi raxmaan raxiim ruwaadda qaar yani thaabit iyo qataada iyo xumayd iyo rag kale abu qilaaba waa badan yihiin dadka saas yani taasoo kale weriyay qaar waxay dhaheen laa yadkuruuna bismi illahi raxmaan raxiim qaarna waxay u wariyeen laa yajharuuna bibismi illahi raxmaan raxiim lama jahriyin qaar kalena waxay idhaahdeen kaanuu yusiruuna bismi illahi raxmaan raxiim bismi illahi raxmaan raxiimta waa siraysa jireen kaanuu laa yadkuruuna laa yadkuruunana waa midda la haystaba intaas oo riwaayo kala duwanaa timid marka ibnu xajar aada ugu dheeraaday baxdigeeda anukat calaa kitaab ibni salaax waana naqdiyey dadka cillo kaga dhigay arrintan oo wuxuu leeyahay laa yadkuruuna bismi illaahi araxmaani araxiim macnaheedu waxay tahay ay laa yadkuruunaha laa yadkuruuna bismi illahi raxmaan raxiim jahran yani ma sheegi jirin jahr ahaan nafyi marka ma ahan mudlaqa maaha ay jahran waxaana taas keenaya leeyahy isla riwaayaadka qaarkood ayaa waxaa ku yimid yusiruuna laa yajharuuna lama jahri jirin waa siraysan jireen ma sheegi jirin marka maxay noqonee lama jahri jirin waa iyada lafteeda laa yadkuruunaha jahran marka maxaa ka dhalanaya kaanuu yadkuruunaha siran y marka wuxuu leeyahay hadiiba la jamcin karo duruqdaas hal raago keligiis oo horda gaf lagu xukmiyo meeshaan ma yaal waa badan yihiin ruwaadda axaadiidkaas oo dhanna hal waxaa lagu fasiri karaa oo waa maxay bisinkii waa la sheegaa laakiin la siraysanayo ayb marka eh, xadiidkan marka laa yadkuruuna in lagu cileeyo eh, mucal in laga dhigo sax ma ahan dariiqada culimmada uma badna kaas ayb wa cilat ka nafyi basmala oo kale waayo id danna id waqti danna uu maleeyey raawin raawi uu maleeyey nafyihaa basmalada anfinteeda fanaqalahu markaasusaas isaga soo naqliyey yastaftixuuna alqiraa'ata bialxamdu lilahi rabbi alcaalamiin oo maqlay waxay la noqotay bisil lababa akriyaba markaasuu laa yadkuruuna wariyey bay leeyihi saasna ma aha bal wuu maqlay kaanuu yastaftixuunadana iyadu waxay leeyihin de marka alxamdu waxaa laga wadaa suuratu alxamdu lilah yani qiraa'ada intounan aqrinoo faatixada aqrin jiri kaas ayaga marka waa ogol yihiin shaaficiyada laa yadkuruunaday diidayaan ayaga marka ay cilaynayaan ayb wasaxa waxaa ansaxay ana anasan anas yaquulu inuu dhahayay laa axfadu ma xifdisni shay-an shay shay waxna ma xifdisni fiihi kan ku saabsan basmalada xiina markii su-ila la su-aalay markii la su-aalayna ana sidaasu yiri haddii markii dambe marka uunan xusuusanin laakiin dad fiqaada ay ka wariyeen wax allah iyadana ma aha waa dhib waayahay wakahura atacliilu bilirsaali lilwasli in yaqwa cala itisaali wakasura waa batay buu yidhi altacliilu cilayn ayaa badatay aliclaalu baa ficneeda la layidhi inuu dhaho biqaaci saasuu dhaha nukatuloofiyaha wakahura aliclaalu inuu dhaho wakahura waxaa batay altacliilu cilayn bilirsaali lagu cileeyo irsaal lilwasli kii mawsuulka ahaa loogu cileeyo ayb irsaal in lagu cileeyo lilwasliga xadiidka mawsuulkaa la cilaynayo waxaana lagu cilaynaa midka mursalka ah in yaqwa goorma waa in yaqwa in yaqwa alirsaalu irsaalku hadduu xoog bato cala itisaalin mutasilka uu ka xoog bato haddii irsaalku xoog bato saa wax lagu cilaynaa laakiin haddii itisaalku xoog badan yahay ka waran oo maalan xadiidka riwaayada mursalada ah waxaa wariyey nin sayu lxifdi ah midda musnadada mutasiladana waxaa wariyey nin yani jabal ah fi lxifdi mal maya taas ma lagu cilaynayo waaa haddii kale waxaa ka imaanayo tacliilu saxiix bisaqiin saxiix in lagu cileeyo wax jiran taasna sax ma aha waxa wax lagu cilaynaya waa inay ka xoog badan yihiin kan la cileynayo marka saasuu u yidhi in yaqwa cala tisaali waqad yuciluuna inay cileeyaana la arkaa bikulli qadxin waqad yuciluuna inay cileeyaan ayaa la arkaa bikulli qadxin ku kastoo wax dhaawacaayo fisqin fisqi bikulli qadxi fisqin dhaha fisqi qadxigiisa dhammaantii inay wax ku cileeyaana la arkaa wagaflatin haflo qadxigeeda dhammaanteed inay wax ku cileeyaana la arkaa iyo wa nawci nooc jarxiga inay wax ku cileeyaan dhammaan marka ibnu xajar nushada kuwa uga hadla raawigii maalan fisqi hafla yaa ku jirto nooci jarxin baa ku dhacay noocuu raba marka waa nooci jarxin jarxiga noocuu raba ha ahaa saasoo kale iska noqona wa minhum wamin alculamaa'i waxaa ka mida min almuxadisiina waxaa ka mida man baa ka mida yutliqu itlaaqayo isma alcilati cillada magaceeda ismigeeda ayuu ilaaqayaa ligayri qaadixin qaadix la-aan yani dhaawac dhaa yani ku wax dhaawacaya la-aantiisa ka wasli hiqatin hiqa waslintiis oo kale nin hiqa ah maanta wasliyey yani qaar kalena waxay ka dhigeen waa irsaaliyeen mid kalena waa irsaaliyeen wax marka cillana ma aha ninkan marka wuxuu ku leeyahay maalan awsalahu fulaan ama asnadahu asnadahu fulaan oo hiqa ah isnaadiyey cillo marka qaadixa ma aha haddii ninkan uu isnaadiyey nin kalena uu irsaaliyey labadu inay sax yihiin waa dhici kartaa oo mararka qaar marka bukhaarigii waa ku badan tahay wuxuu samaynaa riwaayo wuxuu keenaa musnada ah iyadoo mursalo ah, wuxuu gadaal haddana keenaa ka-annahu marka inuu leeyahay mursalkaanna waa ansaxay musnadkaanna waa ansaxay mararka qaar marka waxaa dhici karto inay cillo ka dhigaan marka fulano min athiqaati hagu ismiyey xadiidka mana u jeedaan marka inay cillo qaadixa a tahayna kama kama rabaan ayb wa minhum waxaa kami yani culimadii waxaa ka mida man yutliqu kuwa yacni idlaaqayo isma alcillati cillada ismigeeda ligayri qaadixin ku idlaaqayo waxaan wax dhaawacaynin ku idlaaqayo wadalika ka wasli hiqatin yaquulu wuxuu dhahayaa kaas markaas macluulun saxiixun waa macluul saxiix wuxuu hada adii mucallim saxiix ayuu leeyahy muxuu ka wadaa marka mucallim saxiix hadhow hadhihin saxiixa markii la joogay cillo inay ka maran tahay la shardinayo cillada ka marnaanshadeeda la shardinayo qaadixada ama midaan qaadixa hadda ma ahna kaladii kii oo kale yaquulu dhahayo la mid yahay saxa xadiidku waa ansaxay mac shuduudin shuduud la jirkiisa uxtudiya kaasaa waa lagu sargoostay marka soma soo marin markaan shaadka ka hadlaynay shaad markaan ka hadlaynay shaad saxiixo dad qabaa jiray soo wa naskha sama tirmidiyu cila fain yurid fii camalin fajnax lah halkaana tirmidi xadiidka mansuuqa aba ah wuxuu u isticmaalaa macluul inuu yidhaaha wuxuu yihi marka wasama tirmidiyu tirmidi wuxuu ku magacaabay an naskha mansuuqii cilatan ku buu cillo ku magacaabay haddii xadiidka la nasako oo mansuuq noqdo cillow asaga ku magacaabaa naskhigu cillo ku magacaaba maa soo marna tirmidiga xataa fain yurid haddii uu doone fain yurid haddii uu rabo fii camalin hadduu u jeedo camal yacani uu ka wada xadiidkan ma lagu camal falaayo dhinaca camalka maya lagu camal fali maayo hadduu u jeedo fajnax lahu u eela markaas warkiis waa toosan yahay laakiin haddii uu ka wado fa in yurid fii camalin maxaa baxayo haddii maalan uu leeyahay ba ansixinba markaas maya leanna naskigu cillo ma aha isaga laakiin ma lagu camal falaayo saasuu u cilaysan yahay hadduu ka wado waa lisallima dhib mal leanna xadiidku fiiri markuu mansuuq yahay bisanadin saxiix suu ku yimid mansuuq ma noqon karo maa noqon karaa bukhaari buu ku jiraa muslima axaadiid mansuuqa ku jira marka naskigaasi xadiid ahaan inuu u sugan yahay ma diidayo oo cillo oo hadda xadiidka hubuudkiisa yacni ku imaanayso ma ahan laakiin muxuu noqonaa waa cillo ku imaanayso ku camalfalkiisa haddii marka uu camalkii ka wado wuxuu leeyahay fain yurid fii camalin fajnax lahu markaas u leexo oo warkiisii marka yacni wuxuu leeyahay feeri kan mudaribka waa iska yaryaha oo ku dareyna almuaribu muaribkii mudaribu اlxadiidi ma qad warada mukhtalifa min waaxidi faazyada fii matnin aw fii matnin aw fii sanad fii matnin aw fii sanadin in itadax fiihi tasaawi اlkhulfi ama in rajax bacd اlwujuhi lam yakun muطariba wاlxukmu liraajixi minha wajaba kaalkhadi lisutrati jamu اlkhulfi wاliطiraabu muujibu lidacfi almuarib aliطiraab asalkiisa alikhtilaafa laga wadaa xadiidka inuu wujuuhdiisu iskhilaafto waaye marka xadiidka idiraab lagu cilaynayana waxaa shardi ah laba shardi in laga helo takaafu-u duruq duruqda inay isla eg tahay haddii duruqdu aynan isla ekayn oo midi ay raajix tahay kuwa kalena laga raajaxsan yahay idiraab la sheegan maayo takaafu'u duruq duruqdu marka inay isla eg tahay shardi marka duruq aan isla ekayn idiraab laguma sheegan karo leanna khilaafkaani waaba la kala rajixi karaa midkan daciifkaa ah isaga tag kan qabso shardiga labaadna wuxuu yaha ad cadamu imkaani aljamci waa inaan la jamcin karin duruqdaas haddii duruqda la jamcin karo khilaafkaas dhib ma laha oo maalan xadiid baa jiro daawuus can mujaahid can ibni cabaas baawuus coli bni cabaas haddana la arkay mukhaalafo waayo haddana laakiin markii la fiiriyey daawuus markii hore mujaahida ibn ayaa uga soo sheegay xadiidka ibnu cabaas mar dambe inuu la kulmay ibnu cabaas waa dhici kartaa ou toos uga maqlay marka taaratan yarwi biwaasitatin wa ukhraa yarwi bigayri waasita yarwi can ibnu cabaas bikayri waasita taasoo kale marka maadaama la jamcin karo saanna waa ku wariyey saanna waa ku wariyey la dhihi kara laa yuddaca fiiha alidiraab idiraab lagu sheegan maayo markaas marka takaafu'u duruq iyo cadamu imkaani iljamci labadaa shardi ayaa laga rabaa xadiidka marka la dhahaayo mudarib waaye saasaana lagu cilayna marka la leeyahay mudaribulxadiidi xadiidka kiisa iskhilaafay isbaraanbaray maa waayo qad warada soo arooray waa wuxuu soo arooray mukhtalifan xaal uu yahay isagoo iskhilaafayo soo arooray min waaxidin mid xaggiisa ka ahaaday iyo faasiyadda ka badan mararka qaar hal qofaa iskhilaafayo mar siibuu u warinaa mar kale nasiib mar kalena si marka afaraadna si min waaxidin oo ka ahaana iyo faasiyadda <coughs> mar waxay tahay shan qof camalaa iskhilaafayso saddex qof laba qof marna hal qofaa iskhilaafayo marba si uu warinaayo xadiidka ayb marka muaribkiiba waabada beytkaas ku tacriifiye muarib lxadiida xadiidka kiisa isbaraanbaraya muaribka maa waay qad warada soo arooray mukhtalifan xaaluhu isagoo iskhilaafaya min waaxidin kasoo arooray xaggiisa iyo faasiyada ka badan fii matnin matni dhexdiisa yacni kusoo arooray ow fii sanadin ama sanad dhexdii kusoo arooray idiraabku marka matnigana waa geli karaa sanadkana waa geli karaa xadiidka marka mudarib lmatni inuu noqdo mudarib lmatni basmaladay usoo qaataan shaaficiyada xadiidka hadda basmalada ow fii sanadin ama sanad dhexdiis ayuu ku imaana ayuu kusoo arooraya in itadaxa waa goorma laakiin in itadaxa hadduu caddaado fiihi dhexdiisa uu ku caddaado tasaawil khulfi khilaafka isla ekaanshihiisa khilaafkii isla ekaanshihiisa hadduu dhexdiisa ku caddaado khilaafka isla ekaanshihiisa hadduu ku caddaado maxaa marka takaafucu duruq soomaa duruqdu waa inay isku dhiganto marka haddaynan isku dhigmin macbis waa idiraab ma jiraayo amaa in rajaxa amaa in rajaxa hadduuse raajix noqdo bacduulwujuuhi wujuuhda qaarkood hadday raajix noqoto lam yakun ma ahaanayo huwa xadiidku mudariban ma ahaanayo markaas mar hadday wujuuhdu isla ekayn oo qaar ay raajix tahay raajixa la qabsanaa marjuuxuna waa laga tegaa meeshaasna idiraab laga sheegan maayo waalxukmu xukunka liraajixi ayuu usugnaanaa markaas kan raajixa ah minhaa min alawjuhi awjuhda ka mid ah waalxukmu ahaa xugun eh liraajixi loo xukumo raajixa in loo xukumo minhaa xaal uu ka mid yahay awjuhdaasna raajixa ayaa wajaba waajibay kaasaa waajibaya raajixi in loo xukumo ayaa waajibaysa oo idiraabkiina laga taga markaas iddicaau idiraab waa laga baxaa aaduu ibnu xajar fatxiga marar badan waa sheega haddii la jamcin karo wuxuu leeyahy diraabkan sax ma lagu xadiidka lagu daciifiyey mar wuxuu leeyahay duruqdan isku mid ahayn kal oo kale yuu leeyahay xadiidu lkhai oo lisutrati u sugnaaday jamu lkhulfi khilaafka badankiisa ayb oo marka wuxuu leeyahy jamu lkhulfi ee khilaafkiis oo badnaa marka xadiidkaas oo xadiid lkhadi waa midkan qofka sutrada inuu ka samaysan karo eh, khad haddii wax kale uu waayo xariiq ha sameeyo xariiq ha samaysto xariiqaas marka sidii bil camalo u sameynaya dhaheen eh, xadiidkaas marka waa isku khilaafsan yihiin culimada qaarna idiraab ay ku cileeyeen qaarna waa diidayaan idiraab maaha diraab lagu cileyn maayo leeya duruqdaa kala raajixsan ayb waxaan filaya ibnu xajar buluuqulmaraamka idiraab la-aantiisa inuu rajaxayo in idiraab la-aantiisa inuu u leexanayo wax xasuusamid ugu jira ayb meesha u ku sheegaa buluuqulmaraam walidiraabu idiraabku muujibun ku waajibi yani waajibinayo waa lidacfi dacfi idiraabku dacfi buu waajibinaa ayuu yihi halkan muxuu dacfigu u waajibinaa maxaa yeelay liana alidiraaba yuuxii qilata adabdi xadiidka saxiixa maxaa u shardi ahaa jiray xasanka dabdi soo maaha dabdigu ama taam ha ahaado ama khafiif ha ahaado iskhilaafkan wuxuu keenaa inaan aada loo xifdinin xadiidkan qilatu dabdi ayuu keenaa saas darteedu marka yani dacfi oo u keenaa hada aakhiruhu wallahu aclam sala allah wslam calaa nabiyina